jirnay kitaab aljanaa-is baabka afariyo tobanaad ayaan halkan ka bilaabayna insha allah tabaaraka watacala annahyu can ilbukaa'i cala almeyit baabu nahyi reebid layska raabayuu baabkan u baab yahay can ilbukaa'i oohin lagu dulooyo ama loo ooyo cala almeyiti meyidka korkiisa reebitaan layska reebayuu baabkan u baab yahay waxaa noo imaan doonta insha allahu tabaaraka wa Eh, in oohinta meelaha qaarna dhib weyn ay lahayn asal ahaana la diiday horaanna waxaan soo marnay mejliskii horena qayb yar oo kooban ayaan eh, soo marnay oo waxaa weeyaan eh, la diidaa hal xadiid oo bukaaga iyo oohintiina la ruqseeyey lana diiday aan soo marnay oo oohinta marka la diiday maxay tahay tan la ogolyahayna maxay tahay tan la diiday waa tan tajazuca eh, jazaca cafan jazaca iyo argagaxa iyo tasakhudka qofka inuu ilaahay qadarkiisa u caroodo ood arrintii ayada ahayd qaadan waayo ood ilaahay qadihiisa qadarkiisa diido keenaysa oo cabaadka iyo qaylada iyo dharjexjeexa iyo timaha rifitaankooda iyo hadallo xuno ilaahay uusan raalli ka ahayn lagu hadla iyo qofkii xataa in lagu xadgudbo oo la gaarsiiyo heer isaga laftarkiisa martabadii ilaahay subxana watacaala gaarsiiyo xaggan ku noolaanayay xaggan mariyey cadudii haakada risqii waxaanu ixaabo noocaas ay ku hadli jireen qofka inuu ku hadlo ka isaga jasman waa muxaram haddii mararka qaar uusan gaarin cibaaraadka qaarkood ayna qofka hataa sharka gaarsiinin kaas waa kan la diidaa jasman laakiin qofka inuu ilin ay ka imaado oo isagoo muxuu ahaa xanuunkii qofkaas raximka hoof ka tagay in isagoo ka xanuunsan ilin ay ka imaado wax dhibaato ma laha marka bukaaga la ogol yahay waa kan raxmadda iyo xanuunsiga uu keenaa oonan dhawaaqa iyo xadgudub lahayn kan xadgudubkii dhawaaqa lahna waa kan muxaramka ah oo nabigeenna uu diiday sala allahu calayhi waali waslm lidaalika nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markuu ibraahim uu dhintay waatan uu leeyahay ina alcayna latadmac wa ina alqalba layaحزن وlaa نquل إlا ma يurضي رabna وإna لفراaqka ya إbrاhيم lamaحزuنuun iشhi way ilmeynaysaa qalbigana aad buu xanuunsanaya wuuna murugoonaya wax ilaahay uusan raalli ka ahayna afkeenna kama soo saarayna faaruqitaankaadna faaruqdayna ibraahiimow aad baan ugu murugaysana waatuu nabigu ahay salى الlahu عalayه waali waslm marka ta ayada wax ishkaal ah oo dhibaato ma laha marka oohinta la diida waa tan xadda ka baxsan oona ilin ku koobneen iyo xanuunsi aan ku koobneen oo xadgudub uu ku jira tan loo gol yahayna waa midaan raxmadaho ilinta qofka ka imaanayso sidaa weyaan inta marka wax sharax dambe oon hadda wixii bukaa ku saabsan aan gelayna ma lahan lianna axaadiista qaarka ogolaanaysa iyo qaarka diidaysaba hawshooda halkaas ay ku gabagabaysan tahay xadii insha allahu tabarak wa tacala sideed boqol iyo lix iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nas abarna cutba ibna cabdilaahi bna cutba almarwasi waa saduuq qaala qara'tu calaa malik imaam malik malik ibn anas mimad alhijra can cabdilaahi ibna cabdilaahi ibni jaabir ibna catiik waayah ninka isaga ah waxaa kaloo la yidhaahdaa ibnu markii la yidhaahdo meesha hadda la leeyahay cabdullah ibnu cabdullah eben jaabir laleeyahay marar qaar waxaa la yidhahdaa ibnu jabrin waa ibnu jabr afan ibnu jabrin waa la yihahdaa cabdullahi ibnu jabr ayaa la yidhahdaa marka waa hal nin weeyaan laba nin ay kaa noqonin waa ninka isaga ah marka waa iqa weeyaan ninka isaga ah waa iqa cabdullaahi ibnu can cabdillaahi ibni cabdillaahi ibni jaabir ibni catiik anna catiik ibn xaari waa maqbuul wahuwa jadu cabdilaahi ibna cabdilaahi abuuhu abuu ummihi hooyadii waxaa weeyaan aabbaheed weeyaan waa awowgii cabdulahi aan soo marna uu yahay waa maqbuul ana jaabir bna catiik alansaari waa saxaabi jaliilah oo bader xaadiray radia allahu taala an akhbara wuxuu sheegay ana nabiya nabigeena sal slm ja uu yimid yacuud isagoo booqanay cabdulahi bna haabit ninka la yidhah cbdullahi bna haabit oo saxaabada ka mid ah isagoo booqanayuu nabig yimid sal slm fawajadahu markaasuu la kulmay qad guliba calayhi isagoo la miir daboolay oo laga adkaaday yani miirkiisa ayaa la daboolay fasaaxa bihi markaasuu nabiga u dhawaaqay cabdullaahiyow ayuu ku yidhi waay falam yujibhu ma ajiibin waa qof suxsan fastarjaca rasul rasuulka all ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun ayuu nabigu yidhi salى اllahu عalيh waslm aladiina idaa asaabathum musiibaة qaaluu ina lilaahi wa ina ilayhi raajicun waaya wa qaala wuxuu yidhi qad qulibna waa noogala ka qaalib noqday calayka korkaada aba rabiic yaa rabiic abiisow yacni gacantanaga waa lagaa bixiyey oo malakmood ayaa kula tagay fa sixna markaasaa waxaa dhawaaqay oo ooyey annisaau dumarkii fasixna waxaa dhawaaqay annisaau dumarkii wabakayna wayna ooyeen markay hadalka nabigu maqleen sal l slam qad qulibna calayka yaa aba markay maqleen fajacala markaasuu gudagelay ibnu catiik ninka ibnu catiik la yihahdo wuxuu gudagelay yusakituhuna inuu aamusiyo saxaabigii faqaala rasul wuxu yih sal slm dachunna iska dhaaf faidaa wajaba haddii nafta ay ka dhacdo oo nafta ay faaruqdo falaa tabkiina falaa tabkiyan yaynan ooyin baakiyatu mid oysa saas ayuu nabi yihi sal allahu alayh ali waslm inta nafta ay ku jirta ha iska ooyeen laakiin marba haddii nafta ay ka dhacdo lama ogola weya qaalu waxay yidhahdeen wamalwujuub yaa rasul rasulka all wujuubka ad muxuu yahay faidaa wajaba tiri qaala wuxuu yidhi almowt markii nafta ay ka dhacda uu dhinta weeyaan qaalat waxay tihi ibnatuhu gabadhiisii waxay tihi in kuntu waxaan ahaa ninkii ahaa cabdullahi ibnu haabit ayaa gabadhiisi waxay tihi in kuntu waxaan ahaa la arjuu mid rajeeya an takuuna inaad ahaato shahiidan mid shahiid inaad noqoto ayaan rajaynaayey inaad gabasha ku ma rajaynaynin qad kunta waxaad ahayd qadayta midda iaafsaday jihaazaka darbashada darbasashadaada iyo qofka markuu jihaadka aadaa hubkiisa iyo zaadkiisa iyo sahayda iyo qalabka uu qaadan lahaa dhan mid diyaarsan ayaad ahayd marka inaad jidka alla ku dhimata halkaan sirintaad ku dhiman lahayd saas ayaan muxuu ahaa aada u jeclaa oon rajaynaya ay leedahay radia allahu tacala an ardaha qaala rasul lah wuxu yiri slka ala wuxu yiri sal slam faina allaha alweyne caza wajal qad awqaca wuu riday ajrahu ajarkiisa calayhi calىa qadri niyatihi niyadiisa qadarkeeda ayuu ilaahay ajarkiisa u dhigay uu siiyey waa tii aan soo maraynay qiyaamuleylkii qofkii xanuunsada soo loomawaa loo qoraa soo mahayn isna waa la mid faina allaha alla weyne caza wajal qad awqaca wuxuu riday u waajibiyey ajrahu ajarkiisa calayhi calىa qadri niyatihi niyadiisa qadarkeeda saasuu nabigu yidhi kadibna wuxuu yidhi wamaa tacuduuna shahaadata wamaa tacuduuna maxaad ku tirsaan amaad ku xisaabsataan ashahaadata shaydnimada intaad xisaabsataan saas ayuu nabiga weydiiyey saxaabadii qaal waxa alqatlu fii sabiili اllahi caza wajal jidka alle inuu nagu dilo un baan shahaado uqaadan u haysanaa qaala rasul rasulka wuxu sal slm ashahaadatu shahaadada jidka alle lagu shahiido sabcun waa todoba siwa alqatli fii sabiili اllahi dilka oo jidka lagu dhinta ka soo haray waa todoba kale caza wajal almadcuunu qofka daacuunka ku dhaca waa shahiidun shahiid wey anaga daacuun kana u naqaano waa shubanka waa mabduunka noo imaan doona daacuunka waa noo kale waa nooc kale daacuunka almadcuunu qofka daacuunka lagu riday waa shahiidun shahiid weeyaan walmabduunu qofka uurka loo galay oo caloosha laga galayna isna waa shahiid saas weeyaan walghariiqu qofka biyo ku maashooday oo bad ama berked amaba webi meel un biyo ay qaadeen ama daad rogmaa qofkii ku dhintana shahiidun waa shahiid wa saaxibu اlhadmi hay shahiid qofka lagu dumayna oo wax ku dumeenna waa shahiid waaya wa saaxibu daat اljambi xanuunka daatiljambi loo yaqaano oo t b amaba noocyo kale ah ama kansarka noocyo ka mid ah, wuxuu noqdaba ha noqdo nooc isaga ahna waa shahiidun waa cudur daatiljambi la dhihi jiray wa saaxibu اxariiq alxaraq gubashada qofku saaxibka oo meel ku gubtayna waa shahiidun shahiid wاlmarأaةu haweeney tamuuta ku dhimata bijumcin iyada oo iswaqabto oo fooshii ku wada dhimatana shahiidatun waa shahiida ayuu nabig yihi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam marka intaba waa shuhada inta hadda loo dhin inteeda badan inay soo galaan qaar ka mida laga yaaba hadda madaaficda dad ku aabsani waa gubasho way soo geli guryaha soo dumaa ataa mxuu ahaa diyaaradaha waad aragta waa gubanayaan xarq weeyaan wahaakada marka shahaadada ummadda ilaahay uu badiyey subxaana wa tacaala maxalu shaahidka marka maxay tahay gabadha iyada ah waxaa weeyaan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo dumarkii wuxuu ku yidhi hadduu marba dhinto cabdullahi ibn xari hadduu marba dhinto ibn haabit cafwan hadduu marba dhinto yaanan oohin lala imaanin wixii ka horey waxaa rabtaan adinka idintaa wax sheeg sheeg sheega marka sidaa weya xadid kun sideed boqol iyo toddobiy afartanaad waa xadii saxiixa qala imam nasai ramat lla akhbarana yunis bn cabdilah ala wahiqa qala xadaana cabdullahi bn wahb almisri wahiqatun xaafid qala xadaana mucaaw qaala wuxuu yidhi qaala mucaawiyat bn saalix alxadrami wa iqatan lahu saduqun lahu awham wey iqa maaha waa saduqun lahu awham qala wuxu yhi xadaanii yaxya ibnu saciid alansaari wahiqatu dabt waa xuja can camra binti cabdiraxmaan alanصaariya waa iqa can caiشhata waxay ka waris um اlmuminiin radia allahu taala arda qalat wuxu umuna caiشha lamaa goorti utiya lala yimid oo la keenay nacyu zayd ibnu xaariثa zayd ibnu xaariثa waa taqaanaan zayd ibnu haabit ay zayd ibnu xaariثa ma kala taqaanaan ninna waa khaadimka nabigeena sal اllahu alay slam oo nabiga difaaci jiray ninna waa qaarigi ninna waa ree ansaareed ninna ree ansaareed ma aha marka ibnu xaariثa waa kee ibnu haabitna waa ke fadl xari waa muhaajir haye haye haabitna ree ansarid axsanta marka ninkan waa ninkee waa ninki ma ree ansaarida ah mise waa raggii ree maka ya may ninkan ninkan hadda ninkan oo usaam ah. abihi weyaan ah. saas saas waa yahay waa yahay qaalat waxay tihi umuna caaisha lamaa goortii ataa u yimid nacyu zayd ibna xaarisa markuu yimid iyo wa jacfar ibn abi aalib iyo wa cabdاllahi bna rawaxa radia allahu lamaa goorti jaa uu yimid nacyu zayd ibni xaarisa markuu yimid wajacfar ibni cabdilahi eh, ibnu abi aalib uu yimid wa cabdilaahi ibna rawaxat uu yimid saddexdaa nin xaggay ku galbadeen ma taqaanaan saddexdaa nin xaggay ku tageen ghaswat mu'ta ay rab intaana nabigu sheegay wuxuu yidhi haddii hebel la asiiba hebel haddii hebel la asiiba hebel haddii hebel la asiiba hebel intaas ku joojiyey kadibna marka dambe maxaa dhacay fa akhadahaa khaalidun bikayri imra isagoo onan loo magacaabin markii raggii ay wada baxeen isaga ayaa muxuu ahaa la booday fafutixa lahu nabigeena sal l sl isagoo mimbarka saaran ayaa xaaladda dhacday loo soo waxyoodo oo loo sheegay markaasaa ilint ilintaasaa ugu days nabigeena sala allah alay slam usiiba usiiba usiiba raggii ayuu ka hadlayaa markaasaa fa akhadahaa sayfun min suyuufi illaahi min gayri imra fafutixa lahu markaasa nabiga markuu hadalkaad sheegayna ilin baa ka da-eysay sala allahu alayhi waalihi wasalam waaya marka saddexdaa nin markii lasoo sheegay geeridoodii oo khabarkaas magaalada madiina uu soo gaaray jalasa rasuulah nabiga alla uu fadhiistay yucrafu fiihi isagoo laga garan alxusnu murugadii laga garan waana ana anduru aneega min siri albaab albaabka dulalkiisa aan ka eegi albaabkeed halkan maadaama u ah gurigeeda albaabka dulalkiisa ay ka eegeysaa waaya fajaahu waxa u yimid rajulin baa u yimid faqala wuxuu yidhi ina nisaaa jacfar dumarka jacfar ama muxuu aha dadkii xaasaskiisii iyo sidoo kale dadkii muxuu aha aqribadiisii yabkiina way oynayaan faqala rasul ul sl slam inaliq tag oo fanahahunna udiid oohinta ka celi ka reeb fanalq wuu tagay uma kadibna jaa uu yimid faqala wuxu qad nahituuna waan ka reebay fa abayna waxay diideen an yantahiina inay ka reebtomaan way diideen <laughs> shaqa loo dira shaqadibuu soo qaban waayo laakiin reebooda u keenay faqala wuxuu yidhi inaliq tag fanahunna ka reeb fanalq wuu tagay uma jaa u yimid faqala wuxu qad nahituuna waan ka reebay fa abayna way diideen an yantahiina inay ka reebtoomaan ribood labaad u keenay qaala wuxuu yidhi fanaliq tag faxu waxaad ku firdhisa oad ku shubtaa fii afwaahina afyaalkood aturaaba ciid afka ugu shub daf tiraada markaas muxuu ahaa afka ciid ugu shaba fa qaalat waxay tihi faqultu waxaan idhi arqama allaahu anfa alabcad an arqama allaahu allaha booneeyo oo allaha dulleeya anfa alabcad kan fog oo ilaahay ka fog oo sharafta ka fog oo dadnimada ka fog oo diinta ka fog sankiisa alla habooreey ninkaas inay habaarto ay ku sigatay marka meel kale markii la soo hanqatay meel kale la aaday laakiin ninkan ay muxuu ahay dhaliilsanta mogta ninkaan soo noqnoqon waxbana qaban waaye ay dhaliilsanta carabtana saas ay ahaan jirtay qofka kalama dulacaysa meelo kale markay la soo soo maartin adiga markaad wax la soo yaraboodo kadibna aad meelo kale un saas oo kale wa faqultu waxaa arqama allaahu anfa caaishana waxay ahayd yani ficlan radia allahu tacala ardaaha qof caadi ma ahayn xaqiiqatan ra'yiga ku jiray iyo dadnimada ku jirtay iyo nakhwada ku jirtay markaad siiradeeda akhriso waad la yaabaysaa iyadoo da'yarada qabta ayaa nebi moxamed sala allahu calayhi wala slm qalbigiisa hanatay ooy ku hanatay cilmi iyo xilkasnimo iyo muxuu ahaa ra'yi iyo eh, sharaf iyo ilaalin nabi maxamed la ilaaliyo hooyo loo noqdo sala allahu calayhi waaalih wasalam culaysyadii na lala qaado oo xitaa yahuuddi iyo waxyaabihii muxuu ugu imaanayey ay difaac uga ahayd ayaa markii ay ku yidhahdeen yahuud u yimaadeen oo yidhaahdeen assaamu calayka maxay ku dhahdeen wa calaykum assaam wallacna geeri keligeed maa naclada allah idin raci ku tiri caisha uu ka celi marka nabiga marka saasay ahayd qof aad runtii u dhiifoono aad u maskax badanoo aan ina bcadayn ahayd radia allahu tacaala canha wa ardaaha marka ninkii u xanaaqday dumar oo oyna inaad muxuuaha nabiga intaa soo jeer ugu soo noqdo ood muxuuha isagoo murugaysan aad murug kale ugu sii dara ayay ka xanaaqi moogta markaasa waxay tihi arqama allaahu anfal abcad kii fugaacsankiisa allaha dulleeyo inaka adigu wallahi baan ku dhaartee maa tarakta rasuul lah sal slm rasuulkaan iskamaadan dhaafin oo shib kamaadan dhihin kow wamaa anta bifaacilin mid wax sameeyo oo dadnimo la imaado oo shaqadii qabtayna ma tihid marka imtixaanaad noqotay mot mararka qaar qofbaa ku cayni markuu qofku cayo qofku la dhuntay mota intuu la dhuntay oo aayar muxuu ku xantay mid baa marka la soo ordi oo wix kuu keeni qofka kucay kaas ma aha qofka kucay oon kaa xishoonaynin oo edabta aan lahayn kan dambaba laba dembi ayuu kaa ku jiraa waa mid horta waa namaam qofka namaamka ana jano ilahay maba gala waa qodob dadkan ha isanteen ayaga utaala lakin adig qulubtooda iyo astaabsi ku dheh qodob waa qodobkaas qodobka labaad waxaa weeyaan qofkan namaamnimada waxaa u dheeri ah waa qof aad u xishood daran oo adigan aan kaa xishoonayn qofki adiga qof kale wuxuu ku dhahay kuu keeno wuxuu qof kale kaala xishooday iyuu asagoo kuusoo qaadaya qof inta muxuu ahaa najaaso kugu soo tuuri rabay oo kaala xishooday oo meelaha meelaha ku riday intuu kuusoo qaado madax kaaga dhufani marka muxumadooyinka mataqaana in laiskugu dara la yidhaahda horta waxaa tartan koobaad namaam namaamna janna lama gala qodob qodobkaas qodobka labaadna edab ma lihid edab ma lihid hawshii aad ligala xishooda ila soo aadaysa adiga marka labadaas ayuu mudan yahay xaqiiqatan haddii dharbaaxda loo raaciyana ka warrabo shaabdaada haddii dharbaaxda loo raaciyo waxaa <laughs> ka yaaba wadaadka maskiinta arbaca kadib lootada lagu dhafto ka wadha marka gacan waa baab kale man ra'a minkum munkaran falyuayiru biyadihi fain lam yastaic fabilisaanihi fain lam yastaic adiga carabkaa dhaafin gacan baabkeeda ummad kale isu gelin wixii adiga mas-uulkata waa gooni waaya marka saasuu ku yidhi muxuu ay ku tiri umuna caaisha radia allahu tacaala canha wa ardaaha marka nabigeena wuu diiday in la ooye wuuna ka dagaalamay sala allahu alayh waslm xadid kun sideed boqol iyo siddeed iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasaي alيه ramat lla abarna cubaydullahi bn saciid الsarksi wa iqaة habt qaala xadaثna yaxya bn saciid الqaطan waa imaamkii can cubaydillaah bn cumar alcumari wa iqaة habt faqih can naafic mowla cabdاlahi bn cumar iqaة habt faqih can bn cumar radi allahu taعala canhuma can cumar wuxuu ka wariyey sayd cumar can inabi nabigeen ka wary sal slm qal nabigeen wuxuu yidhi waa saxaabatu riwaayat صaxaabiyin can صaxaabi wa riwaayatu bnin can abiih sidaa weyaan qaala wuxuu yidhi can cumar can nebi sal sl bg qal wuxuu yidhi almeyitu qofka dhintay yucadabu waa loo cadaabi bibukaa'i ahlihi calayh reerkiisa ooyinta ay u ooyeen darteed ayaa loo cadaabi waa imaan doontaa umuna caaisha oo mas'aladan aad ugu niqaashaysa oo weliba hadal adag dhahaysa ayaa noo imaan doona cabdulahi bn cabdulaahi bn cumarna daaqada ka ridaysa cabdulahi bn cabaasna daaqada ka tuuraysa labadaba waay leedahay dad fiican oo akhyaar walaa xataa sayid cumar kulliba akhyaar waa ay leedahay laakiin waxaa ku dhacay ismoodsiin ayaa ku dhacday leedahay radia allahu taala ardaha laakiin sida saxda ah oo muxuu ahaa culimadana muxaqiqiintana ay sheegeen in hadalka sayid cumar iyo hadalka wiilkiisa uu saxan yahay iyo cabdullahi bin cabaasba intaba sidaa weeyaan laakiin culimada markay axaadiista waxay ku jamciyeen labada xadis waa saxiix tan diidmada in la cadaaba inaan la cadaabaynin iyadana waxay sheegtay waxay ogeyd sidoo kalena waxaa weeyaan eh, xadiis kale oo dee oohinta khafiifka ah diidaysa aan diidaynin watii aan soo marnay oo ilinta iyo wax la midka marka culimmada waxay leeyihiin niyaaxada haddii ay dhacdo oo qofka lagu duooyo eh, oo dhankan qolyahan etoobiyaanka ee aad hawsha ugu yaqaan qof markii nafta ay ka dhacdo isitaalada qofku ku dhinto yacni ciddii eh, la socotin qofkaas dhintay dhammaan horta way dhawada rag iyo dumarba way dhawaaqayaan xitaa dhakhtarkiyaa laga yaabaa inuu kalkaalisyoyinka horta way ku darsamayaan ayaga waa caadi wixii kalkaalis kuwa <laughs> naaska ah oo ku darsamaya dhakhtarka xataa waa laga yaabaa kadibna dabaqi kore markii la maqla waa laisu jiibina marka kuwaasuna isu jiibina mandiqada dhan ba waxay horta dhowr daqiiq waxay noqoni bukaa shadiid bukaa shadiid ay noqonaysaa marka ariiqadaas noocaasa meel lagu samaynaa od ogsoontahay haddii aad ku dhimanayso ama aad ku xanuunsan tahay inaad ka dardaaranto waa ay leeyihin oo tirahda yaan liigu oynin adoo ka dardaarmay marka haddii la ooya dhib ma laha sidoo kale culamadu waxay leeyihiin waa qofkii fara asaga yihahda liisoo ooya haliisoo ooya adiga waxbay u luqluuqayaan culamada raxima allahu aljamiic waraximana jamiica waaya umuna caaisha waxay daliisheen waxaa ka mid ah walaa taziru waasiratu wisra ukra naftan baa waday ya tu kale looma qabta soo maaha marka halkaas ayadana daliishani daliilkeeda ma sahlana laakiin xadiidkan kalena waa saxiix waaya xadiidka kun sideed boqol iyo sagaal iyo afartanaad waa xadii saxiixa qaala imam nasai t akbarana maxamuud ibn khaylaan almarwsi waa qaala xadaana abu daawuud waa sulayman ibn daawud tayaalisi waa xaafid qaala xadaana shucba waa imaamkii can cabdillaah ibnu subayxin albصri waa saduq qala wuxu yhi samictu waxaan ka maql maxamed ibn siriin waa imaamkii iqatun habtun faqiih tadliis weligiis laguma sheegin wa kaana laa yara riwaaya bilmacna waxaa weeyaan inaad riwaaya bilmacna lama maqashin karin lafdiga in la warya ayuu rabaa yaquul isagoo la dukira waxaa la sheegay cinda cimran bn xusein ayaa la sheegay almeyitu meydka yucadabu waxaa la cadaabaya ama loo cadaabaya bibukaa'i alxayi qof nool oohinta oy darteed ayaa loo cadaabi ayaa cimraan bin xusein agsi lagu sheegay faqaala cimraan wuxuu yidhi qaalahu rasuulu lahi sal sl rasulka alle saas ayuu yidhi yani rasuulka ayaa sidaa yidhi isagana usii xaqiijiyey xadiidku sideed boqol iy kontonaad waa xadii saxiixa qala imamna sal abarna sulayman bn sayf alxaraani waa iqatu xaafid qala xadaana yacquub ibn ibraahim aلzuhri waa iqatu faadil qaala xadaana abi aabihi waa ibraahim ibn cabdiraxman ibn cawf aلzuhri waa iqatu xuja can saalix ibnu kaysaan waa iqatu faadil can shaab maxamed shabzir waa imamka qaal wuxuu yidhi qaama saalimu saalim ibn cabdillaahi bn cumar ama qaala ah qaala sooma qaala saalimu saalim wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay cabdllahi bni cumar ayaan ka maqlay radia allahu tacala anuma yaquul isagoo le qaala cumaru sayd cumar wuxuu yidhi radia allahu tacala canhu arda qaala rasul rasulk wuxuu yidhi sal l slm yucadab waxaa loo cadaabay almeyitu meydka bibukaa'i ahlihi reerkiisa oohinta ay u ooyeen calayhi korkiisa ayaa loo cadaabaa waay baab niyaax almeyit meydka in loo ooyo oo loo sameeyo waxyaabaha loo yaqaana niyaaxada iyo oohinta iyo waxjeexjeexa iyo waxyaabaha noocaasa ayuu baabkan ubaabay xadidku sideed boqol iyo kow iyo kontonaad waa xadiid saxiixun ligayrihi waa xadiid xasana laakiin axaadiid kale markii loo raadiyey ama duruq kale ayuu saxiix ligayri ku noqday qala imam nas abarna mxamed bn abdillah sناعي وثiqة qala xadثna khالد بن xاriث الhujaymi وثiqة db qala xadثna شhucب imamka can qتاada بn dcam sdus الbصri can muطarif ibn cabdillahi shakiir waa iqatu caabidun faadil can xakiim ibni qays alminqari xakiim ibn qays alminqari waxaa la yidhi wakhtiga nabigeena ayuu dhintay ayuu ayuu dhashay afwan xilliga nabigeenna uu joogay ayuu dhashay ayaa la yidhi qiila wa tan labaadna ibnu xibbaanna wuxuu ku sheegay taabiciinta kuwooda iqada ayuu ku daray intaas ayaa laga haya wax kaloo dheer lagama hayo ana qays ibna caasim alminqari waa saxaabi mashhuur ah radia allahu ta qa wuxuu yidhi laa tanuuxu calaya ha ii oynina ha igu dul oynina markaa dhinto fa ina rasul rasul ka sl slm lam yunax calayhi laguma oynin ama looma oynin niyaaxa iyo isu imaad baabkaas looma samaynin ee aniga iga ilaaliya xadid kun sideed boqol iyo laba iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qala imam snt abarna isxaq ibn ibrahim waa ibn rahwey waa imamki qala anbana cabdirazaq ibn hawn sanai wa iqatun xaafid qala xaddatana macmar ibn rashid alazdi wa iqa can thaabit ibn aslm albunaniy wa iqat iqa an anas maali wuxuu ka wariyey khaadim rasul s sm radi allahu can jamic ruwaat ana rasul rasulka sl slm akhada wuxuu ka qaaday cala nisaai dumarka xiina baayacahunna xilligu lama baayacooday oo islaamnimada kula ballamay anlaa yanuxna inaynan oynin oy meydka dushiisa codka kor u qaadin faqulna waxay yidhahan ya rasul rasulka low ina nisaaa dumarka ina nisaaan dumar ascadnana fi ljaahiliya wayna dhawaayeen maxaa idiin qoran sharciis meeshayada asxaabnaadaas maxaa idiin qoran hmm. ya sida muuqata wala ah, yacni wayna caawiyeeno inaan farxadda naga soo cishano ayay ka qayb qaateen wa qofku waa murugsanyi mogta marka dhaqan waxa u ah waa in loo ooyo qofka oo loo ooyo oo loo ooyo oo loo ooyo ilaa markii dambe oohintii ay dhamaato oo xaaladda ay caadi noqoto oo sacaado iyo farxad ay noo soo noqoto sidaa weeyaan macnaha nacam waayahay faqulna waxaa yidha ya rasul rasulka alw ina nisaan dumar ascadnanaa wayna dhureeyeen oy farxad ay noo soo celiyeen fi ljaahiliyati xilliga jaahiliga aan ahayno gaalada ahaynay oo dadkanagii dhintay markaan u oynaynay ay noo yimaadeenoo aad iyo aad bay noola ooyeeno naam ahay iscaadkaasay noo sameeyeen afanusciduhunna mukaafa'a waa marka ayagana marka ma faraxgelinaa oo sacaado iyo farxad inay helaan ma kala qayb qaadanaa markii laga dhinto faqaala rasul la u u sl laa iscada fi اljaahiliyi fi lislaam islaamnimada gudaheeda baabkaas oo ohin laiskugu abaalguda iyo niyaaxa ma jirta ayuu nabig yihi sal allahu alayhi wali wslam xadid kun sideed boqol iyo saddex iyo kontonaad wa xadid saxiixa qala imamna salantu akhbarna camr bn cali falas wa iqatun xafid qala yaxya bn sacid alqataan wa imaamkii qala xadaana shucba ibn xajaaj waa imaamkii qala wuxuu yidhi xadaثana qataada ibnu dcaamat اs basri waثiqaة tabt yudlis can saciid ibn musayb waa imaamkii ibn cumar cabdulahi bn cumar bn khaaab radi allahu tacala canhuma can cumar sayd cumar wuxuu ka wari qala wuxuu yihi sayd cumar radi allah ta arda samictu waxaan ka maqlay rasul lah ka maqlay sal slm yaqul isagoo leh ina almayit almeyitu meydka yucadabu waa la cadaabaya fii qabrihi ayaa lagu cadaabi biاnniyaaxati calayh oohinta lagu oy darteed io la oy ayaa loo cadaabay xadii kun sideed boqol iyo afar iyo kontonaad waa xadii daciif isnaada ah. daciif weyaan dacfigana wuxuu ka imaaday alxasan ibnu abilxasan albasri cimraan bin xusein waxba kamuusan maqlin xadiidka inqiaac baa ku jiro intaas waa ciladiis qaala imam sacid abarna ibrahim ibn yacquub aljawzijaani wa xaafid qaala xadaana sacd ibn sulaymaan اdabi wa iqat xaafid qaala anbanahu shay bn bashiir alwasiti wa iqat dabtun kaiira tadriis qaala wh بن زاdاn الثqف wa ثiqة habt cاabd عan xaسن بن xusن الbصri wa imaamki can imran بن xusein xadiidkan waa ضaciif marka waa dihaabi lahaydeen soo ma hal qof oo la taaban kara far loo dhoweyn kara meeshan kuma jiro soo ma maca dalika xadiidkii wuxuu dacfiga mar ku imaaday cilaa ku jirta marka cilladda maxay tahay ninka la yidhaahdo xasan ibn xasan الbصri iyo cimran بn xusein dhexdooda waxa udhexeeya meelaan tallaabo lagu gaari karin laba tallaabo oo kale udhexaysa tallaabada matallaaba tallaabsan kartaa marka meel u baahan bundo yar in la saaraa meesha ka maqan bundadaas marka inqiaac ayaa ku jira wa caleyhi xadiidka sanadkiisa waa daciif laakiin macna ahaan ishkaal kuma jiro waa yahay qaala wuxuu yidhi cabdillah bn xusein almeyitu meyidki yucadabu alcadaaba biniyaaxati ahlihi caleyh reerkiisa ooyinta ay u ooyeen ayaa loo cadaabaya faqaala lahu rajulun ba wuxuu ku yidhi ara'ayta bal ka war rajula nin maanta dhintay bi khuraasaan meesha khuraasaan ku dhintay wanaaxa ahluhu reerkiisa caleyhi ay u ooyeen haahun halkan ay u ooyeen xalkiisuu noqoni nin khuraasaan ku dhintay dalkan iyo jamhuuriyaadka islaamigu ku dhintay ama muxuu aha eeraan gebagabadeeda meelaha hadda beryahan ay ka socotay karabakh mi ahayd meelahaas halka laga raadiyo meelahaas beryahanka shadinta mugta marka waxaa weeyaan markaasaa wuxuu yidhi khuraasaan haddii laga ooye oo halkaa joogaan isaga halkaa jooga ka warran xaaladda akaana yucadabu mid loo cadaab miyuu ahaan laha biniyaaxati ahli reerkiisa u ooye halkaas ay kala jiraan miyuu ahaan lahaa qaala wuxuu sadaqa rasul rasulka alla wuu run sheegay wakadabta anta adna beenaad sheegtay beenaalaad <laughs> saasuu ku yidhi yaani hadalkaas moogta caqligiisu rabaa inuu qaybkii ku maamulo ya miskiinnimada haysata waxaa weeyaan yani isaga ma nooshahay baa la dhihi ha uu la soo istaage ma naf ma kugu jirta ha itusi intuu ka keeni bikulli basaata meel dheer ha aadina waa yahay xadii kun sideed boqol iyo shan iyo kontonaad waa xadii saxiixa qaala imam nas alay mtula akbarna moxamed ibni aadam caqliga xataa mararka qaar qof wuxuu ku diida caqliga wuxuu le ilaahay waan inkiraya ilahi waan inkiraya maxaad ku inkiri caqligaan ku inkiri caqligaan ku inkiri maaa ad ku inkiraysaa maxaa caqligayga wuxuu tusinaya inuusan maadaama aan ku hayno u jeedin inuusan ala jirin qolyaha mulxidiinta waxaad ku garateen maxaa caqligayga garto aya caqligii tusi marka caqliga ku garatay yani horta marka hore tusi walaa hay xadiidkun shan boqol iyo شhan iyo kontonaad kun sideed boqol konton iyo شhanaad kun sideed boqol konton iyo شhanaad waa xadيث صaحيixa qaala imam nas aلي aخbarana محamed ibn aadam almisis الjuhani waa saduq can cabda ibn sulayman الkilaabi waa iqaة tabtun xaafiظ can hishaam ibn curwa waa iqa can abihi abiis curwa bn zubayr waa iqaة tabtun faqiih can ibn cumar radi allahu tacala canهuma qala cbdulahi bn cumar qaala rasul rasulka wuxu uri sl slm ina almeyita qofka dhintay la yucadabu waxaa loo cadaabay bukaa'i ahlihi caleyh raggiisa ooyinta ugu yeeraya loo cadaabaa fadukira daalika licaishata licaishata ayaa loo sheegay faqaalat waxay tidhi wahila wuu ismoodsiiyey ama wuu hilmaamay ninka la cbdullahi bn cumar inamaa in kale mana mara nabi nabigan wuxuu soo maray calaa qabrin ayuu soo maray faqala wuxuu yidhi ina saaxiba alqabri qabrigan saaxibkii la yucadabu waa lacadaabi wa ina ahla walaalkiisa yabkuuna caleyh way oynayaan ayagana iska oynayaan asna waa lacadaabi uma qara'at waxay akhrisay walaa taziru waasiratu wisra ukhraa walaa taziru ma xambaarto waasiratan mid dembowday wisra ukhraa mid kale dembigeeda naf dembowday naf kale dembigeeda dhabarka ma saaratoona mid walba gooni ayaa loola xisaabtamay alxaari ibnu miskiin wadaadkii uu sida dadban ugu warinay waxay ka mid yihiin ragga aad uu cilmi badan ugu qaatay can malik ibn hijra can cabdilaahi ibn ibn can cabdilaahi ibn abi bakr alansaari اqaadi wa can abihi abihiis abu bakr ibn maxamed ibn xasm alansaari wa iqatun cabid camra bint cabdiraxmaan waahiqa alansaariya anaha iyada ahbarat waxay u sheegtay annaha iyada samicat inay ka maqashay caaishata um muminiin radi allah ta adaha annaha iyada samicat inay ka maqashay caaishata um almuminiin inay ka maqashay wadukira loo sheegay laha ayada ana cabdulahi bn cumar yaquul inuu leeyahay ina almeyita qofka dhinta layucadabu bibukaa'i alxayi calayh qofkii nool oo hinta u oy darteed ayaa loo cadaabaa inuu leeyahay ayaa loo sheegay qaalat waxay tihi caaishatu yakfir اllahu allaha u dembi dhaafo liabi cabdiraxmaan cabdiraxmaan abihi abu cabdiraxmaan waa cabdulahi bn cumar ibn khaaab kunyadiisa ama inahu isaga miya lam yakdib been muusan sheegin nin been sheegana ma ahan walaakin warka lagu laaba u hilmaamay ow akhta ama uu gafay waa bini aadam inamaa in kale marna marra wuu soo maray rasul rasulka sal alaa yahuudiyatin gabar yahuudiyad oo yubkaa calayha loo oynaa oona dhimatay meyd ah faqaala wuxuu yihi nabigan ala slam inahum ayaga la yabkuuna calayha way u oynayaan wa inaa iyadan latucadab wala cadaabi ila waa gaalay ahayd sidaasuu nabiga ilaylada muxuu ahaa arrintaas muusan dhihin xadiidku sideed boqol iyo toddoba-iyo kontonaad waa xadiis saxiixa qaala imam sa aqbala cabduljabaar ibn cala alcataar weyaan albasri walaa ba'sa bihi cabdاjabaar ibn cla ibn cabdاjabaar can sufyaan ibn cuyeyne waa imaamkii qaala qisatu eh, qaala wuxuu yidhi qasahu lana waxaa noo qisooday oo noo sheegay yani qaala lana weyaan camr ibn dinaar waa iqatun tabt qaala samictu xan ka wal ibn abi mulayka cbdillahi bn mulayka iqatun faqiya quli isagoo le qala ibn cabas cbdillahi bn cabas wuxuu yihi qaalat waxay tiri caaishatu ibn cabaas baa ka warini radia allahu tacala canha wardaha inamaa in kalmaan qaala rasul rasul wuxu yih sl slm ina allaha alla caza wajal yaziidu lkaafira qof gaalku wuxuu kordhiya cadaaban buu kordhiya bibacdi bukaa'i ahlihi reerkiisa oohintooda qeybtood bibacdi bukaa'i ahlihi ehelkiisa qeyb ka oohintooda qeyb ka mid ah ayaa loo cadaabaa bibacdi bukaa'i ahlihi ehelkiisa oohintooda qeyb ka mid darteed ayaa loo cadaabaa xadiidka sideed boqol iyo sideed iyo kontonaad waa xadiis saxiixa qala imam ن abarna sulayman ibn mansuur albalkhi adduhni waa laa ba'sa bihi qaala xadaثana cabduljabaar ibn wird wawga ma kordho mise hoos dhaban bifatxi اlwaaw ya wawga wardi sooma xadaثana cabduljabaar ibn اlwardi weeyaan ibn اlward xadaثna cabdالجabاr بن wrd almkزumi wa صaduq yahim qaala samictu bna abi mulayka cbdلlah bn abi mulayka an ka maqlay qul isagoo le lamaa goortii halakat ay dhimatay ummu abaan abaan hooyadii binti cuثmaan weeyaan ibnu cafaan xadartu waan soo xaadiray maca الnaasi dadka anoo la jiro yaan soo xaadiray xadhihi ibn abi mulayka fajalastu waan fadhiistay bayna cabdilaahi ibn cumar bn cabaas cabdulahi bn cumar abdulahi bn cabaas ayaan u dhexeeyey qabrigii oon ag fadhiyey fabakayna waxaa ooyey annisaa dumarka ayaa ooyey faqaala ibn cumar wuxuu yidhi alaa tanha haaulaa'i can albukaa kuwan maad oohinta ka reebtid fainii aniga samictu waxaan ka maqlay rasullah ka maqlay sal slam qol isagoo ina almeyita qofka dhintay la yucadab waa bibacdi bukaa'i ahlihi calayh reerkiisa oohinta ay u ooyeen qaybo ka mid a ah, darteed ayaa loo cadaabaya faqala ibn cabaas wuxuu yidhi qad kaana wuxuu aday cumaru cumarna yaquulu inii mid yihahda ayuu ahaa sayid cumar oo aabbihii ah bacda daalika arrinka haddaad sheegaysa qayb ka mid ah dhihi jiray kharajtu waan baxay maca cumar ayaan la baxay isna u rumayna soo ma jeedaan bin cabbaasa u rumayni kharajtu waxaan la baxay maca cumar ayaan la baxay radia allahu tacala canhu ardaa xataa idaa kunaa ilaa aan ka ahna bilbaydaa meesha bayda loo yaqaano meel bannaan oo bayna maka walmadiina ay tala aan filaya wallah aclam ra'aa wuxuu arkay rakban safaray oo taxta shajaratin geed hoostiis degan eeg man irakbu dadka meesha degan iyo safaraydan ku yihiin soo ogow fadaabtu waan tagay faidaa suhayb suhayb aruumi iyo wa ahluhu reerkiisa ee meesha fadhiya oo degan safaray ahayn ayagana suhayb waa taqaanaa waa raggii mustadcafiinta ahaa waana reer ruom ya romaanka nimanka loo yaqaano oo saldhigooda ay ahayd roma talyaaniga oo nimanka reer yurub ayuu ahaa radia allahu taala ardah فإda waaba isagoo shaybu iyo ahluhu farajactu waan soo noobtay ilayhi baan usoo laabtay faqultu waxaan idhi yaa amiira almu'miniin muminiinta amiirkoodiiyow haadaa shaybu waahluhu kan meesha degan waa shayb iyo reerkiisi faqaala wuxuu yidhi calaya bisay war shaybiikeen war shaybiikeen waa saaxiibkiis waa raggii ay isla soo qurboodeen howl adaga laisla soo maray falamaa goorti xitaa raggii intaanan intaa sayd cumar u islaamin ragga culayska ku hayayuu ka mid ahaa ya shayb iyo raggaas ragga culayska ku hayayuu ka mid aha falamaa goorti dakhalna almadiinatan soo galnay yani suhayb ayaa loo keenay oo de in waa la wada baxay madiina la soo marka falamaa goorti dakhalna madiinata usiiba cumar cumar ayaa marka la dhaawacay ninka dhaawacayna waa taqaana waa taqaanaano waa ninkee abu lulata almajuusi fajalasa suhaybun wuu fariistay marka markii la dhaawac cumar suhaybun yabkii isagoo oyna cinda agtiisa yaqul wuuu leeyahay wuxuu leeyahay waa ukhayaa waa ukhayaa waa okhayaa walaalkay alla walaalkay saasuu leey faqala cumar wuxuu yidhi suhayb laa tabki ha oynin wuu u diiday fainii aniga samictu waan ka maqlay rasulka ka maqlay sal slam yaqul isagoo ina almeyita qofka dhinta la yucadab waa loo cadaabay bacda bukaa'i ahlihi caleyh reerkiisa oohinta u oynan qayb ka mid ah darteed ayaa loo cadaabaa ha oynin qala wuxuu yidhi fadakartu dalika licaisha xadiidkan waxaa anas waxaa cabdullahi bin cabbaas fadakartu waxaan u sheegay dalika arrinkaas licaishata ayaan u sheegay faqaalat waxay tidhi amaa wallaahi miya maa tuxadiثuuna kama sheegaysaan oo kama soo warinaysaan hada اxadiiث xadiikan oo in qofka loo ooya oohinta darteed in loo cadaaba ay dhacayso kama soo warinaysaan can kaadibayni laba beenaalayaal kama keenaysaan kama adan keenin oo mukadabayni lagu beeniyey waxay sheegeen oo la beeniyo kama adan keenin yacni labada ninood warka ka soo wariseen iyo xadiidka waa laba lagu kalsoon yahay oon been aqoonin aanan la beenin karin kow waaya walaakin warka lagu laabay asamca maqalka yukhطiu u gefi mararka qaar waxaad maqli wax baad maqli markaasa waxaa weeyaan si kalead ufahmi yukhطiu u gefi waina lakum waxaa idiin sugnaaday fi qur'aani waina lakum adinka ayuu idinkugu sugnaaday fi lamaa yashfiikum maa yashfiikum yay u qoranta soo muxuuha soo kulligiin lamaa yashfiikum sooma yani maa yashfiikum wax idin cafiyo anlaa taziru waasiratun wisra ukhra walaakina rasul rasulka sal slm qala rasulkan wuxuu yidhi ina allaha loweyn layaziid wuxuu kordhiya alkaafira gaalka cadaaban ayuu kordhiya bibukaa'i ahlihi caleyhi reerkiisa ooyinta aygu oynaya darteed ayaa loogu kordhiya saasuu nabigeen yidhi calayhi salatu slam saasay leedahay ummuna caaisha radi alla laakiin waan soo marnayo masalada waa masalo jirta labada xadiidna waa sax laakiin macaanida laga hadla oohinta waxaa weeyaan qofkii amro ama meel eh, lagu yaqaano in lagu loo ooyo meydka oo niyaaxo lagu sameeyo oonan ka hadlin ama aan xumaanta reebin ayaa laga hadlaya sayd cumar ood ujeedaana waata leha oynin isagoo noolu diidaya radia allahu tacala canhu arda baabu ruqsa fi eh, lbukaa cala almeyit meydka in muxuu ahaa lagu dul ooyo ama loo ooyo ruqsan ruqsay baabkan u baab xadiidka kun sideed boqol iyo sagaal iyo kontonaad waa xadiid daciifa qaala alimam nasa'i rahmatullah akhbarana cali ibn xujr wa hiqatun xaafid qaala xaddatana ismaaciil wahab ibnu jacfar ibn abi kahiir wa hiqatun tabt can moxamed ibni camr ibn xalxalata almadani waa hiqa can moxamed ibni camr ibni caطa alqurashi waa hiqa ana salama ibn اlazraq alxijaazi waa maqbuul qaala wuxuu yihi samicta abaa hurayrata an ka maqlay radia allahu ta qala inuu yihi abu hurayra maata meyitun mayd ayaa dhintay oo min ali rasul rasulka alkii sal slam faijtamaca annaasu annisaau dumarka ayaa soo ururay yabkiina calayhi ay oynayaan faqaama cumar ayaa istaagay yanaahunna uu ka reebay wayatruduhunna uu burini dumarkii oynaayeen faqala rasul wu sl sl dachunna iska dhaaf yaa cumara cumarow faina alcayna ishata daamicatun faina alcayna isha daamicatun way ilmeyneysaa walqalba qalbigana musaabun waa mid murug lala gaaray la haleeshiiyey walcahda dhimashada meydka u dhintayna qariibun mid dhow ay ahaydo dadka weli murugada way ku taagan tahay iska dhaaf ayuu yidhi lakin xadiidka waa daciif wadaciifu laa taquumu calayhi alxuja xadiidka ama baabu dacwa aljaahiliya baabu dacwa aljaahiliyati jaahiliyada waxyaabaha ay ku dhawaaqi jireen iyo geeraarkoodii iyo hadalhayntoodii iyo hadalhayntooda markii la dhinto ay ku dhawaaqi jireen in layska ilaaliyo oon lala imaanin ayuu baabkan u baab yahay xadiidka kun sideed boqol iyo lixdanaad waa xadiis xadiis saxiix weeyaan qala imam nas akhbarna cali bn khashram almarzi wa iqa qala xadaثana ciisa ibn yunis ibn abi isxaaq الsabici wa iqaة ma'muun can اlacmash wa sulaym bn mihran alkahili xa qala anbana xasan ibn ismaaciil wa iqa qala xadaثana ibn idriis cabdullahi ibn idriis alawdi weeyaan wa iqaة caabid faqih can acmash can cabdillaahi bn mura alhamdani waa iq an masruuq amash waa taqanaan soma sulaymaan ibn imraan alkaahili alkuufi aye iqatun habtun tdliis buu jiraa naam an cabdilaahi an masruuq an cabdillaahi ibnu cumar ma la dhihi karaa ama ibn cabaas ma la dhihi karaa mascuud axsant qaacidada maxayt fi hada albaab qaacidada in mascuud aan dhahno keentay maxaawa ya sheekh ha oonan waxba gadaa laga raacin keligii haddii la sii dayo oo an cabdilaahi ama qaala cabdullaahi la yihahdo wax siyaaqaas tusinaana ayna jirin in cabdullaahi ibn mascuud eh, uusan ahayn oo cabdullahi ibn cabaas iyo waxyaaba hadal soo socdiyo kale haddii ay noqoto baab kale laakiin iyadoo habay yaraatay maskaxda annaga wax cabdullaahi kale ku jiro ayna jirin can cabdilaahi ama qaala cabdullaahi la yihahdo oona lagu jiro baabu sanad iyo xadiis lagu jira asal ahaan waa ibn mascuud alhudali radia allahu tacaala canhu waarda saaxib annaclayn wasiwaak nabiga kabihiisa ala slat slam iyo cadaygiisa iyo weysada iyo baabkaas isaga ayaa ku aaday radia allahu tacaala canhu waarda nabigeena ammaan badan ayuu kala gulaacay sal allahu alay slam haasatan fi qur'an qala wuxu bd llahi bn mascuud qaala rasul sk u sl sl laysa mina annaga naga mid maaha man daraba qofkii garaaca alkhuduuda dhafoorada garaaca oo waxyaaba ay samayn jireen qolyahaas jaahiliga wa shaqa aljiyuub dharkana jexjeexa wadacaa ku ducaysta biducaai aljaahiliyati jaahiliga sida ay mxuu ahaa wii ayheeg halkudhigyadoodii iyo waxay dhehi jireen iyo waxaa weeyaan qofkaas naga midna ayuu nabig sal slm walafdu licali ayaa iskala cali ibn khashrab ayaa lafdiga iskala ninka dambana waa taqaanaana waa xasan ibn ismaaciil waqaala xasan wuxuu yidhi bidacwa kan wuxuu yidhi biducaai aljaahiliya kan wuxuu yidhi bidacwa aljaahiliya isku mid waa sheegasho iyo muxuu ah halkudhiga jaahiliga iyo habaarkii ay ku habaartamayeen jaahiliga baabu darbi alkhuduud dhafoorad in la garaaca iyo baabkan u baabay xadiidka kun siddeed boqol iyo saddex laba iyo lixdanaad baabu salaqu aan salaqu ugood ma taqaanaan wax nagu cusub oo sabaa salaq baabu salaqu baabu salqi cafwan asalaqu baabu salqi shiddat الsawt wasiyaxa la yihah salq qofka inuu aad u dhawaaqa ayaa la yihahdaa baabu salaqi dhawaaqa daran iyo baroorashada aadka u daran ayuu baabkan u baabiyey marka qofka uu dhinto waana muxaram طabcan xadid kun sideed boqol iyo ko iyo lixdanaad waa xadid saxiixa ah qala imam s abarna camr bn falas wa iqaة xaafid qala xadaثana sulayman ibn xarb alasdi wa iqaة habt qala xadaثana shucb waa imaamkii can cawf maxaa idiin qoran qaarkiin camar qofku qori ma jiraan camar ma jira camar nusakta qaara laga yaabaa in lagu arko camar waa khaطأ iska ilaaliyo can cawf ibn abi jamiila wa iqaة rumya biاlqadr wالtashayuc can khaalid alaxdab waa ka ninka khaalid alaxdab man huwa can khaalid axdab can safan ibnu muxriz qaala ugmiya calى abi musa ashar labada nina linka raba safwan ibnu muxriz iyo iyo ninka la yidhaahdo khaalid alaxdab ma adinka afku baa lidin gelgelin qaala uqmiya calaa abi muusa alashcari ayaa lamiir daboolay fabakaw calayh way u ooyeen faqaala wuxuu yidhi abra'u waxaan ugu beri noqona ilaykum abra'u ilaykum kamaa bari'a ya almaazini waa sooma haye khaalidna ya ya haye camuhu haye khaalid ilaxdir soo ma aha aha aha aha waa saduuq kalaasna waay jasakum اllah khayr qaala wuxu uqmiya waxaa la miir daboolay calaa abi muusa alashcari ayaa la miir daboolay cbdillah bn qays waa taqaanaan radia allahu ta an arda fabakw calayhi markaasay u ooyeen faqaala wuxuu yidhi abra'u ilaykum kamaa bari'a ilayna rasuulu lahi sal slm abra'u waa idiin bari noqona ilaykum adinka xaggiinna ama abra'u minkum waa ku ficnaydan fila wallahu aclam kamaa bari'a ilayna rasul la sl siduu nogu xagga naga uu bari noqday yacni abra'u ilaykum kamaa bari'a ilayna abra'u minkum kamaa bari'a rasuulahi mina taasaa taqriiba macaanida ayay ku dhoweyd laakiin xurufuljari yanuubu bacduhaa can bacdin ishkaal weyn meesha ma lahan yacni nabi maxamed siduu noogu bari noqday ayaan idinkaga bari noqona ayuu yidhi nabigeen muxuu yidhi laysa mina annaga naga ma ahan man xalaqa qofkii musiibo ku dhacday darteed timaha u xirtay oo qofkaa ka dhintay darteed timaha u xirtay walaa kharaqa amaba jeexay dharkii dhimasho laga dhinta awgeed walaa salaqa aad iyo aad u baroortay oo muxuua codka kor u qaaday intaba nabiga wuxuu yidhi sal slm annaga nagama mi naga mid ma ahan ayuu nabig yihi sala allahu calayh wali wasalam anna tabti un leeyahay ayuu leeyahay radia ah, ah, allahu tacala canhu wa arda baabu darb اkhuduud afoorada oo la gaaciyo baabkan bab xadid kun sideed boqol iyo laba iyo lixdanaad waa xadid saxiixa qala imam ns mt abarana moxamed bn bashaar wabundar wa iqat xaafid qala xadana yaxya bn saciid اqaطaan qaala xadaana sufyaan athawri qaala xadaanii zubayd ibn xari iqatu tabtun cabid alyami weeyaan can ibraahim ibn yaziid naqi waa iqatu faqih can masruuq ibn ajdac waa iqatun habtun faqiihun mukhadram can cabdillahi ibn mascuud radia allahu tacala an arda ana nabi nabigana sal sl qal nabigan wuxuu yidhi laysa mina anaga nagama midna ahan man daraba اkhuduuda qofkii dhafooraha galaaca washaqa اjiyuub dharkana jeexjeexo wadacaa ku dhawaaqa bidacwa jaahiliya halkudhigyadii ay jaahiliga markii laga dhinto ay dhihi jireen la imaado weeyaan baabulxalq timaha in la xirto oo musiibo dhimasho darteed loo xirto ayuu baabkan u baab la ogolayn xadiidku siddeed boqol iyo saddex iyo waa xadiid saxiixa qaala imamna sacintula akhbarna axmed ibn cuثmaan ibn xakiim alawdi waahiqa qaala anba'ana jacfar ibnu cawf jacfar ibnu cawn ayay u qoranta jacfar ibnu cawn iyay u qoranta binuun bedel fa ah, sant cabdirazaq cawna badbaadi amba'na jacfar ibnu cawn waa cawn cawftan hala bedelo ah, hay y cawn baa idiin qoran cawf waa la bedeli kulli kan waxaa laga dhiga cawn binuun ah, hay amba'ana jacfar ibnu cawn cawn weeyaan cawf maaha almaqzuumi waa waxaa weeyaan saduuq waay qaala xadaanaa abu cumays abu cumayskan waa cutba ibn cabdillaahi bni cutba alhudali waa iqa meelaha qaarna abulcumays bilal al ay gelinayaan can abi sakrata abu sakrahan waa jaamic ibnu shadaad almuxaaribi waa iqa can cabdiamaan ibni yaziid annakci waa iqa can abi burdata بن abi musa alashcari waa iqa qaala waxay yidhahdeen can cabdiraxmaan ibnu yaziid wa abi burdata labada qaala waxay yidhahdeen lamaa goorti taqula abuu muusa abuu muuse markuu cursaaday oo malakumadku ku soo degay aqbalat imra'atuhu haweenaydii ayaa soo qaabishay tasiixu iyada oo ooyeyso qaylinayso qaala waxay yidhahdeen faafaaqa markaasuu soo miirsaday faqaala wuxuu yidhi alam ukhbirki miyaanan kuu sheegin annii aniga barii'un inaan beri ka ahay oo bannaanka ka joogo oy waxba naga dhexaynin miman beri'a qofkuu ka beri noqday minhu xaggiisa rasul rasulka uu ka beri noqday soo ma ogid qofkii nebi maxamed uu bannaanka ka maray oo bannaanku iska dhigay adna inaan bananka iska dhigi soo ma ogid xaaskiisa kudhihi qaala wuxuu yidhi qaala waxay yidhahdeen wa kaana wuxuu ahaaday abu muusa alashcari yuxadiuhaa mid u sheega ana rasul rasulka sl sl qaal inuu yidhi ana aniga bari'un beri ayaan ka ay miman xalaqa qofkii timaa xiro wakharaqa dharka jeexa wasalaqa codkana kor u qaado oo baroorta beri ayaan ka ahi ayuu nabigeenna inuu yidhi u sheegi jiray maca daalika markii xaaladda ay halkaa imaadayna way iscelin weyday radia allaahu can jamiic hada wallahu aclam w sala allah waslm abdi rasul mustafaa